وصحابته أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنعم وتهب كثيرا إله بما الله سبحانه وتعالى عليه وافجي والله أتاقنا دورة آه، تدريسك إيو ديجتانك الله ديجا دور كتاب كتابها يقع حكم إذا كتابك اللي هذا منظومة أبي إسحاق البيري عليه رحمة الله كتابك أسقان إن شاء الله عز وجل أيام مدارسة كسامين دونا بإذن الله عز وجل دور عشر الإمام أبي إسحاق الإلبير وحولي عليه رحمة الله تفد تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك ساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت والعظب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عن هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها زخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله فإن أعطاكه الله انتفعت الإمام أبي إسحاق الإلبيري حقوب الأبي كتاب كيس قيم كأه إن شاء الله عز وجل ترجمة دي سقيمة كقري دونا حقوب الأبي أبيات قيمة بضن كلا دوان كسابسا آداب الطلب العلمي marka insha allah caza wajal waxaan samayn doonaa inaan dul marna eh, si qofkii inuu matniga bas ah ee eh, dul mara rabo uu muxuu ahaa ugu fududaado markaan dul marna insha allah caza wajal kadib ayaan wixii kalimaad ah ama shuruuxa insha allah caza wajal ishaari doonaa wuxuu leeyahay alimaam abi isxaaq ililbiri tafutu waxaa burburinaysa fu'aadaka qalbigaaga alayaamu maalmaha ayaa burburiyo fattan burburin iyo baabi'in wa tanxatu waxaa qorta oo xoqda jismaka jirkaada asaacaatu saacadahana naxtan qoritaan iyo xoqitaan ayay xoqaan weeyaan wa tadcuuka waxaa kuu yeerta almanuunu geerida ayaa kuu yeerta ducaa'a sidqin yeeritaan dhab ah oo run ay kuu yeertaan weeyaan alaa yaa saaxi saaxibow anta adiga ayaan uriidu u dan leeyahan ujeedaa anta adiga ayaan u dan leeyahay warka isaga ah adaan kula dan leeyahay weeyaan araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad aada u jeceshahay cirsan aroos oo daata khidrin qolqol amaba gandoob u saaxiib ah abatta ay gooyeen talaaqahaa furitaankeeda alakyaasu dadka caqliga badnaa batan gooyn ay gooyeen weeyaan tanaamu waad jiifataa ood saaxataa ood hurdaa addahra zamankii oo dhan wayxaka halaagaaga eh fii qatiitin khuri ayaad la saaxataa weeyaan biha adduunka aad maxaa ku dhex khurisa xataa idaa midta markaad geeriyoota ayaad intabahta kadibna soo baraarugtaa fakamdaa fa kan badanaa idaa anta adiga makhduucun mid la khalday oo la khiyaamay intaa tahay badanaa wa xataa goormaa mataa waa la macno eh laa tarcawi aadan waana qaadanaynin canhaa adduunkan iyo xaaladiisa waxataa goormaadan waana qaadanaynin abaabakrin abaabakrow dacawtuka waan kuu yeedhay low ajabta haddii warkayga aad dhegaysato ood maqasho ilaa maa baan kugu yeedhay shay fiihi shayga isagaa xaduka dheeftaada iyo nasiibkaada iyo wanaaggaada uu ku sugan yahay low caqalta haddii aad caqli yeelato ilaa cilmin cilmi baan kugu yeedhay oo takuuna aadaat cilmiga bihi isaga imaaman imaam aad ku noqoto mutaacan weliba warkiisa la dhegaysto la yeelo in nahayta haddii aad wax diiddo ood wax reebto iyo wa in amarta haddii aad wax fartaba wayajluu cilmigaas wuxuu faydayaa maa buu faydayaa bicaynika ishaada ahaaday oo min khishaaha daboolkeeda ahaaday ayuu faydaa weeyaan cashaahana nusakhta qaar bay ku taallaa wayahdiika wuxuu kugu hanuuniyaa aariiqa jidka ayuu kugu hanuuniyaa idaa dalalta haddii aad baadiyowda oo lunta weeyaan wataxmilu waad xambaartaa minhu cilmiga xaggiisa fii naadika golaha aad tagto iyo meelaha lagu sheekeeyo taajan taaj ayaad muxuu ahaa ayaad xambaarta ood madax saarataa weeyaan waa boqorrada shayga madaxa loo saaraya la yihahdaa taaj wayaksuuka wuxuu ku hugiyaa aljamaala qurux iyo wanaag ayuu ku hugiyaa idaa carayta haddii aad qawnaata weeyaan yanaaluka waxaa ku gaaro ood ku intifaacdaa nafcuhu nafcigiisa maa dumta xayan intaad nooshahay wayabqaa wuu baaqi noqdaa duqruhu kaydkiisana laka adiga ayuu kuu baaqi noqdaa weeyaan in dahabta haddii aad tagto huwa cilmiga alcadbu waa seef almuhanadu ee aada loo afeeyey amaba hindi loo tiiriyey laysa ma ahanin yanbu mid ka sirateeyo oo ka muxuu ahaa soo laabto meeshii lagu dhufta ma ahanin weeyaan seefta ayada ah tusiibu waxaad ku asiibtaa ood ku dhufataa bihi cilmigaas maqaatila man aradta qofkii aad doonta meesha uu geeriyooda ayaad ku dhufataa weeyaan wa kanzun wa huwa cilmiga kanzun waa bangi weeyaan oo laa takhaafu aadan ka baqaynin calayhi isaga aadan ugu baqaynin lissantuug aad ugu baqaynin weeyaan khafiifulxamli xambaaritaankiisa aad buu u fudud yahay yuujadu cilmiga waxaa laga helaa xayu kunta meel alla meesha aad joogta ayuu la socdaa weyaan ood kula jiraa weeyaan yaziidu cilmigaas wuxuu ku biiraa ood ku kordhaa bikahrati alinfaaqi bixin la badiyo minhu isaga laga muxuu ahaa bixiyo badin bixitaan la bixiyo la badiya ayuu ku biiraa ood ku kordhaa weeyaan wayanqusu wuxuu ku nuqsaamaa ood ku baaba'aa in bihi kafan haddii inshadadta haddii aad ku adkaysa bihi isaga kafan gacanta haddii aad ku adkayso ood ku gacan adeegtana wuu baaba'aa wuu nuqsaama weeyaan falow qad duqta haddii aad dhiman lahayd min xalwaahu macaankiisa طacman xagga dhadhanka la aaharta waxaad dooran lahayd adtacaluma inaad wax barata wاjtahadta waadna dadaali lahayd walam yashqalka kama mashquuliyeen canhu cilmiga xaggiisa hawan hawo oo muطaacun la aطeeca kama mashquuliyeen walaa dunyan adduunya oo biziinati bizukhrufiha quruxdeeda futinta lagugu imtixaamay kama mashquuliyeen weeyaan walaa alhaaka kama mashquuliyeen canhu cilmiga xaggiisa aniiqu rawdin beer quruxdeed kama mashquuliseen walaa khidrun ay walaa imra'atun daatu khidrin islaan muxuu ahaa gandoob amaba qolqol ah oo biziinati biziinatiha quruxdeeda kalifta aad muxuu ahay ka daba dhacday faquutu ruuxi ruuxda iyo nafta ruux muxuu aha quudkeeda arwaaxu lmacaani macaanida ruuxdeeda weeyaan walaysa ma ahaanin quudka bian dacimta inaad wax quudata ood cunno cunta walaa shariibta inaad cabto weeyaan fawaadibhu cilmigaas daa'im وخذ قاد بالجد دذال إيه ربنما أقاد فيه سقعت كد داشا ويان فإن أعطاكه الله الله ذو علمك كسي مرك انتفعت واتكو انتفاع دا ويان آه، الإمام الإلبيري عليه رحمة الله وعلى سائر العلماء والفقهاء وحوك ورميا علمها معناها اي قيمها اوليها لكن علمها انت انا نقارن هي انا نكورها ان شاء الله عز وجل تفاسيشها ونشرحنا حرم انا نمحوها ان ير انا اسلي رأيقنا الامام الالبيري عليه رحمة الله مقع عيسى ايو مؤلف كاوحوية هاي انا اسلي ان شاء الله عز وجل اسلا فهنه الامام الالبيري حالي رضا ابو اسحاق ابراهيم ابن مسعود ابن السعيد atujibi alharnaai alilbiri alindulusiyi ninkaas magacaas ayuu leeyahay waxaa loo tiiriyaa magaalada la yidhaha ilbir waa ree qarnaata waa ree indulus ama sbain waddanka hadda loo yaqaano qabiil ahaanna nimanka la yidhaha tujiib ayuu ka dhashay weeyaan asalkiisa carab ayuu ahaa laakiin mawطinkiisa wuxuu ahaa indulus qarnaata ilbir ayuu ahaa wey caleyh raxmat ullah taraajimtiisa kutubaha ku soo arooray muxuu ahay taraajimta culimada aad uma badno laakiin in yaroo kooban oo muxuu ahaa dul istaagay waxay leeyihiin maalik ayuu ahaa dabaqada tobanaad ee maalikiyada ayuuna muxuu ahaa aadna waxaa looga ammaanay inuu nin aad zuhdiga iyo dhankaas ku badan ayuu ahaa xagga wanaagga cibaadada cilmiga camalka shicirka mawaacidda iyo waxyaabahaas ayuu aada ugu muxuu ah ba'naa looga yaqaanay ayay leeyihiin dabbi ninka la yidhaahda ayaa wuxuu ugu tarjamay kitaab la yihahda buqyat almutalamis fi taariikhi rijaali ahli undulus markuu u tarjamay tarjamo kooban oo hal sadar ayuu siiyey wuxuu leeyahay faqiihun faadilun zaahidun caarifun kaiiru shicri fii dami dunya mujidun fi dalika waa nin faqiih oo fiqi badan aad u fadli badan zuhdi badan caarif ah aad iyo aad u gabay badan adduunka iyo mxuuha ah cayda adduunka la ayuuna aad uga gabyaa arrinta ayadan aad buu u wanaajiyey ayuu leeyahy caleyh raxmat ullah nin la yidhaahda ibnu saciid almaqhribi ayaa asna u tarjamay tarjamadiisa waxyaabaha uu aadka ugu sheegay waxaa ka mid a ah inuu ahaa nin aad iyo aad diinta allogu dhagan subxaana wa tacaala gabaygaas isaga uu xambaarsan yahay in u tawdiifiya oo howlgeliyo inuu ku difaacaa diinta islaamka xaqa ku garab istaago baailkana ku burburiyo wuxuu soo qaatay marka ninka la yidhaahdo elbiri wuxuu joogay magaalada qarnaato qarnaatona waa caasimadii dowladda undulus saa taqaanaan int intay kala burburin oy duwaylaad yaryar noqonin magaalooyinka ugu weyn ayay ka mid ahayd oo khilaafada salligeeda ah ahayd marka magaaladaas marka nin boqor ayaa jiri jiray boqorada undulus sida looga qaaday boqortooyada sida lagu baabi'iyey sida ay muxuu ahaa ku burbureen waad garan kartaan waa tanaasuc iyo ikhtilaaf annaga soomaali ahaan sida haddana haysato si lamid ayaa ku dhacday oo qolo walba inay muxuu ahay tuulo yar tiraahdo waa magaalo waa caasimad waxa waa dowlad waa boqor wahaa kada marka boqorradii boqor ka mid ah inta hadda dowladda ay xoogganayd boqorradii boqor ka mid ah ayaa wuxuu wasiir ka dhigtay ama ra-iisul wasaare u ka dhigtay nin yahuudi ah oo aad iyo aad muxuu ahaa aqoonta maamulka ku ficnaay ayuu wasiir dhigtay arrinta ayad ahayd aad iyo aad waxaa u xanuunsaday oy u dhibtay ilbiri wa qabla dalika shacbu shacabkan aad bay u dhiboodeen oo aad baa loo dulmiyey shacabka waa la dhibaateeyey ninkaas marka waxaa weeyaan wuxuu noqday nin musallat ulyadi cala almuslimiin muslimiinta gacantiisa inay ku daysan tahay oo wax alla wuxuu rabo ka sameeyo wax alla wuxuu rabana uu ku muxuu aha sameeyo ka samaysto kuna sameeyo ayuu ahaa boqorkii xitaa gacantiisuu galay nin alla ninkii naasixa oo boqorkaas naasix u ahna intuu u sameeya muxuu ahaa dasiise iyo khiyaano ayuu dili jiray oo boqorka ayuu ku salladi jiray heer muxuu ahaa wiil yar oo uu dhalay boqorkii oo muxuu ahaa aadna ugu hor imaadsanaa khiyaanadiisana darinsanaa uu sameeyey uu saa ku dila sunta iyada ahayna ay sabab u noqoto dad badan oo khiyaar ahaa oo balaadkii iyo muxuu ahaa boqortooyadii dadkii hoos jooga ka mid ahaa in ayna uu ku diro u yidhaha raggaas ayaa sumeeyeen kadibna ayan lolaay suntii asagaa sameeyey suntina waxaa ka ratibmay in muxuuaha dad badan oo akhyaar lagu laayo ninka isaga ayuu marka dul qaadan waayey gabay dheer buu ka tiri marka gabayga isagaha marka waxaa la qaybiyey sanadka hijrada marka ahayd afar boqol konton iyo sagaalka ayaa waxaa weeyaan wusica fi laswaaqi wa fii amaakin tajamuc innaas aad weliba xamaasad iyo dulmiga ninkaas uu muxuuaha muslimiinta ku haaya iyo siduu dowladda islaamku ninkaas muxuuaha u afduubtay ayuu ku boorinayay caleyh raxmat ullah kadibna ummaddii saara annaas dadka dhan hal mar bay kaceen lidalika waxay ku tilmaamaan ragga qaar ashaacir thawri shaacirka waxaa weyaan kacaanka ay ku tilmaamaan ama thawriga ah kadibna ummaddii ayaa kacaameen kaceen ninkii yahuudiga ahaa isaga oo mxua boqorkii la joogo qasri ku jira ayaa inta la qabtay ayaa halkii lagu gowracay halkii ay lagu gowracay weyaan shacabki sida ay ku kaceen ilaa muxuu ahaa afar kun saddex kun ilaa dhowr boqol oo yahuudi ahay raggii meesha fadhiyey oo shaqaaleeyey oo muslimiintu ku gumaadayn ayagana meesha lagu baabiyey marka waxyaabaha lagu tilmaamo ayaa arintaas ka mida ah weyaan dhalashadiis haddii aan muxuu u noqono wuxuu dhashay hijrada nabigeena sal allahu aleh ali waslm marka ahayd saddex boqol toddobaatan iyo shantii ayuu dhashay gaaridiisana waxay ahayd afar boqol konton iyo sagaal marka arrintaa tawrada dhacday muddo yar kadib muddo yar kadib ayuu geeriyooday eh, sanadka saga gudihiis ayuu geeriyooday caleyh raxmat ullah ilaa lixdan sanana wuu gaaray eh, waxyaabaha culumta aadka uu muxuu aha baxarka ugaha waxaa ka mid ah eh, culumta sharciga fiqiga qiraa'aadka qur-aanka xadiidka nabigeena sal allahu aleyh waalihi wasalam ayaa caam ku ahaa oo aad looga yaqaano weyaan mashhuur ku ahaa caleyh raxmat ullah alimaam alilbiri qasiidadan u alifay magac gooni ah hadda loo yaqaano oo la dhihi karo magac fulaan bay xambaarsan tahay ma isaga magacu muusan bixinin laakiin mualifiintii iyo shuraaxdii iyo muxaqiqiintii in badanoo ka mid ah nin walba muxuu aha magac buu ula baxay magacyada loola baxay waxaa ka mid ah alqasiida ataaiya ayaa loola baxay waxaa ka mid ah manduumat alilbiri ayaa ka mid ah waxaa ka taa'iyat alilbiri waxaa ka mid qasiidat ah alilbiri waxaa ka mid qasiidat altawba waxaa ka mid ah, ah, ah alxahu cala alabi alcilmi waxaa u dambeeya wasiyatu naasix intaasoo magacba way leedan weeyaan Eh, magacyada ayada ahna magac asaga uu la baxay caleyh raxmatullah ma jirin dhammaan waa magacyada muxuu ahaa magacyo dadkii mualifiinta ahaa ama shuraxda ahaa amaba mucaliqiinta ahaa ama muxaqiqiinta ay ula baxeen weeyaan marka sababta uu kitaabkan u alifay iyo abuubakarkan uu sheegaa muxuu aha ninka la yidhaahdo ilbiri muxuu yahay saddex qowl bay culammada ay sheegaan tan koobaad waxay dhahaan waa canugiisi isaga u dhalay wiil abubakar la yidhahdo ayuu dhalay wiilka isaga ahaa ayuu inuu naseexeeyo aansaday wa calayhi hadalkan tirada badan iyo abubakarkan uu sheegaya waa wiilkiisii saasay leeyihiin mararka qaar waaa wiilkiisi ayuu mxuu ahaa cajilayaa oo laftirki wiilkiisi ayuu mararka qaar maalayaa oo waxaa weeyaan hadalka wiilka uu sheegi lahaa ayuu afkiisa ku sheegaya taas waa qowl ragga qaar oo mualifiinta ah ama shuraxda ah waxay leeyihin hadalkaas hadalan sax ma ahan maxaa yeele hadalka uu dhihi doono ood waxaa weeyaan aabbihiis ku dhaleecayn doona munaasab maaha inuu wiilkii muxuuha carabkiisu kaga soo baxay leeyihiin qolyo kale waxay leeyihiin ninka la yidhi abubakar waa nin saaxiibkiis ahaa oy aqraan ahaayeen isku dhawaayeen taqriiban laakiin ka da'yaraa cilmiga ka hajiray oo adduun iyo baabkaa galay kadibna muddo yarka muddo kadib ayuu arkay ninkii iska duurgalayoo cilmiga ka go'ay oo dhibaysan markaasuu muxuuha hadalkaa nasiixad ah ujeediya ay leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya waa wiil dhallinyaro ah oo ku gardarooday eedeeyey caayay ninka le abubakr ninka la yidhaha ilbiri wiilka asaga aho caytamayna abubakara la dhihi jiray caydi ayaad ahayd marka intuu la caytami lahaa wuxuu ugu bedelay duratan iyo muxuua ah wanaaggan aad aragtaan oo wiilkii muxuua ah ugu naseexeeyey dadka ka dambeeyena ay ka faa'iidaysteen intaas oo muxuu ahaa eh, qowl ayaa lagu sheega weyaan haddii aan soo khulaasayno kitaabkan ilbiri uu alifay ama qasiidadan waxay u qaybsan tahay dhowr qaybood beydka koobaad ilaa beydka shanaad waxaa weeyaan wuxuu ka sheekaynayaa ishtigaalu اlinsaani bاddunya can اlmowt wagaflatihi cama tasnacuhu bihi aalat الzaman qofka inuu adduun ku mashquula ood kaga mashquula mowtka ayay ka sheekaynaysaa iyo zabanka baabi'inta uu baabi'inaa iyo wuxuu zaban ku samaynaa hilmaamku hilmaamsan yahay ay shantaa baydoo hore ka sheekaynayaan baydka lixaad iyo baydka toddobaad labadaa bayd ayadna waxay ka sheekaynayaan alxahu calaa alabi alcilmi annaafic cilmiga naafic in la dalba boorin laisku booriya ay ka sheekaynayaan baydka sideedaad ilaa baydka toban iyo sideedaadna waxay ka sheekaynayaan wuu ka sheekaynayaa bayaan mansilati alcilmi wa xalaawatihi mansilada cilmiga uu leeyahay iyo xalaawada uu leeyahay ayuu ka sheekaynaya waa casharkeenna intuu ku istaagi doona insha allah caza wajal maanta biidn illah caza wajal beydka sagaali tobanaad iyo beydka soddon iyo koobaad inta udhexaysana wuxuu kaga sheekaynayaa mas-uuliyadda qofka ka saaran cilmigiisa barashada u barta iyo inuu cilmigaa ku camal falo mas-uuliyadda ka saaran iyo jaahilnimada hadduu jaahil noqdo mas-uuliyadda ka saaran inuu iska dulqaado ayuu ka sheekaynaya weeyaan beydka soddon iyo labaad ilaa beydka afartan iyo shanaadna wuxuu ka sheekaynayaa cilmiga iyo maalka isbarbar dhigaya oo maalka macno darida uu leeyahay marka loo la barbar dhiga cilmiga ayuu ka sheekaynaya weeyaan beydka lix iyo afartanaad ilaa beyt konton iyo shanaadna wuxuu ka sheekaynayaa ka digitaan laga diga adduunka iyo macmacaankeeda iyo qiimaheeda hoosaynta uu hooseeya oo ummadda loo caddeeyo weeyaan xadiidka ama beydka lixdan lix iyo kontonaad ilaa beydka kow iyo lixdanaad wuxuu ka sheekaynayaa asbaabta ilaahay subxaana wa tacaala uu towfiiq ku siiya addoonkiisa ayuu ka sheekaynaya weyaan towfiiq fi dunya w fi alaakhira beydka eh, laba iyo lixdanaad ilaa beydka afar iyo toddobaatanaadna wuxuu ka sheekaynayaa yeeritaan qofka looga yeelo inuu dedejiyo towbada kuna cibro qaata qirada soo weerartay oo maxaa u timid weeyaan walow xabad ba ha noqotee beydka shan iyo toddobaatanaad ilaa beydka sideedtodoba iyo siddeetanaad eh, wuxuu ka sheekaynayaa nafta bini aadanka oo muxuu ahaa la xaqiro nafta qofka bini aadamka uu leeyahay oo hoos loo dhigo iyo waxaa weeyaan digitaan laga diga qofka inuu muxuu ahaa ku kadsooma ood macaansada adduunkan loo liskugu yeero inuu maalinta qiyaama iyo waxaa weeyaan ilaahay subxana wa tacala bacsiga iyo xisaabtaas uu ilaahay dhigay in qofka u diyaargarooba beydka siddeetan iyo siddeetanaad ilaa kan sagaashanaad wuxuu ka sheekaynayaa tawaaduca iyo qofka dunuubtiisa inuu ictiraafo beydka sagaashan iyo koobaad ilaa beydka sagaashan iyo shanaadna wuxuu ka sheekaynayaa ka digitaan laga diga macsiyada alla subxaana wa tacala iyo xumaanteeda oo la sheego iyo cibaadada alle iyo aacadiisa oo laisku booriyey weeyaan beydka lix iyo sagaashanaad ilaa beydka boqol iyo toban iyo shanaad oo u dambeeyo waan mxuu ahaa qasiidada u dambeeyo wuxuu ka sheekaynayaa nasaaix guud ahaaneed oo la imaanaysa ka digitaan laga digo dadka rufaqaau suu dadka mxunxun rufaqadaas in laga digo kadalika dadka jaahiliinta in laga jeesta kadalika in dulmiga la diido iyo in laiskugu yeero in laga faa'iideeyo qofka hadduu safaro gala fawaa'idda laga helo iyo adduunka in lagu zaahido guud ahaan intaas ayay mxuu ahay qasiidada iyo mxuu ahay manduumada ka sheekaynaysaa weeyaan haddana waxaan gelinaa insha allah caza wajal abyaadii sideed tobanka u horeeyey manduumada alimaam albiri caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyay tafatu tafutu waxaa burburisa oo baabi'isa fu'aadaka qalbigaada al maalmaha ayaa baabi'iyo fattan baabi'in iyo burburin watanxat watanxatu waxaa qorta jismaka jirhkaada qoritaan qoritaanka qalinkahay ma ahan waa qoritaan noocaas oo muxuu ahaa baadiyaha iyo dadka muxuu ahaa wax qoritaanka yaqaan ayaa garan karo marka qoritaanka waa noocaas amaba xoqa ama hoola watanxitu tanxitu waxaa xoqa ama hoola ama qora jismaka jirkaada assaacaatu saacadaha naxtan qoritaan ayay qoraan weeyaan haddii qori la keeno ama alwaax kadibna qayb laga jaro qayb kale saa looga hoolo laga jaro ilaa markii dambe wuxuu noqonayaa wax baaba'ay eberuu noqonayaa hadda raandhada iyo waxyaabahan alwaaxa lagu raandheeya waad aragteen alwaax weyn baa la keeni raandaa la qabani saasaa loo hooli ilaa alwaaxi uu khafiif ka noqdo marka ayaamihii ayaa qalbigaagii iyo jirhkaagii waxaa weeyaan burburinaysa oo baabi'inaysa oo qoraysa oo muxuuah burburinaysa sidii ay u burburisa geedka siduu muxuuah markii la qoro uu burburo weeyaan tafutu waxaa burburisa fu'aadaka qalbigaada alayaamu maalmaha فتن بربرين وتنحته حقرته او حقده هوش جسمك جيركه الساعات ساعاتها نحتن قريتان هي حقيتان يهوليتان باي حقتا اي حقتا ويان حيلي ايامه مرتان كودا وي مران قفكا وحكرت بانه ضعيفه انه تبربله لذلك الله عز وجل مركو كور ما ارنت ايضا وحليه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه uma jacala min bacdi quwatin dacfa wa shayba ilaahay subxana wa tacala allihii idinka khalqay daciifnimo kadibna daciifnimadaa kadibna quwo iyo awood idin yeelay uma kadib kadibna quwaddii ayaad ahayd uu ka dambeeya daciifnimo iyo waayeelnimo iyo ciro ay ka dambayso weeyaan allahaas waa allahaas weeyaan abudarda caleyh raxmat ullahi a wuxuu leeyahay ibna aadanow adduunkan waxaad ku dulmaraysaa biqadamayka labadaada logood ayaad ku dulmaraysaa mud waqti yar kadibna aradan ayada iyo dhulkan ayaa wuxuu noqdaa qabrigaaga adiga marka waxaa taha ayaamo iyo maalmo ayaa taha weeyaan ayaamaha ayaga markuu maalin ka mid tago waxaa taga qayb adig ka mid a ah weeyaan adiga kama zuushid inaad gaboobaysid cumrigaada uu ku gabaynayo gaboobid usocotid gaboobitaan u socotid weeyaan maalintooyda ay ku dhashay beydka labaad wuxuu leeyahy imaamka watadcuuka waxaa kuu yeeraysa almanuunu geeri ayaa kuu yeeraysa weeyaan ducaaa sidqin yeeritaan dhab ahoo run ayay kugu yeeraysaa geeridii ayaa kuu yeeraysa maalinta aad dhalatay ayay waxay bilowday geeri inay ku tiraahda halumma tacaal imow maalintaasay bilowda weeyaan yeeritaankaas yeeritaan marka kaftan ah ama aanan suuragelaynin ma ahan waa geeritaan imaan doona weeyaan alaa yaa saaxi saaxib alaa waxaa weeyaan waa tanbiih waa baraarujin ay tanabah yaa saaxi ay yaa saaxibii waxaa weeyaan waa munaado murahama oo la tarkiimiyey haddii munaada la tarkiimiyey marka waxaa weeyaan saan ayuu noqonayaa alaa yaa saaxi saaxiibkayow uri anta adiga ayaan uriidu warkaan ula jeedaa anta adiga ayaan ula jeeda weeyaan anta alaa yaa saaxi anta uriidu antadan laba macnoba waa noqon kartaa macnaha koobaad adiga ayaan kula jeedaa oo hadalkan inay kuu yeeraysa geerida ay kuu yeeraysa watadcuuka almanuunu ducaaa sidqin waxaa weeyaan qofka aan u sheega oon ku baraarujana waa adiga ood hadalka asaga uu yahay qofka ku hadla ninka la albiri abi isxaaq ilalbiri caleyh raxmat ullah amaba geeridii laftarkeedii watadcuuka almanuunu ducaaa sidqin qaa'ilatan iyadoo lah alaa yaa saaxi anta uriidu anta labadaa mxuuah macnaba waa la saari karaa weeyaan qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum uma turaduuna ila caalimi alhayb washahaada ashariif aradi wuxuu leeyahay andarana dahru wamaa narcawi kaanama dahru siwaana cana waxaa noo digay zamankii iyo wakhtigaa noo digay annagana inaan waansa qaadanno la quusay lagama yaabo inaan waansa qaadanno waaba iyadoo zamankii uu annaga dadaanan ahayn uu u socdo weeyaan qof loo soo socda oo ciidan muxuu ahay ku soo socdaan isaga loo soo qasda maca daalika isagana aan daransanayn in asaga xaggiisa loo soo socdo oo ummad kale loo joodo weeyaan anta uriidu anta weeyaan wa tadcuuka waxaa kuu yeeraysa almanuunu geerida ducaaa sidqin yeeritaan dhab ayay ku yeeraysaa weeyaan alaa yaa saaxi saaxiibkayow anta adiga uriidu adig ayaan kuu jeedaa anta adiga ayaan kuu jeedaa weeyaan araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroos aroosad daata khidrin qolqol u saaxib ah amaba gandoob u saaxiib ah abadta ay gooyeen alaaqaha furitaankeeda alla allakyaasu dadkii caqliga lahaa badtan goyn ay gooyeen weeyaan waxaan ku arkaa ayuu leeyahay inaad gabar aroos ah aad waxaa weeyaan doonaysidood aad u jeceshahay gabadha arooska ah weliba sifadeeda waxay tahay waa qof gandoob iyo meel qolqol ku jirta oo cid gaari karta aanan la arkin gabadha iyada inaad aad u ayaan arkaa ayuu leeyahay gabadha iyada ah furitaankeeda waxaa gooyey aalaaqu lbaa'it waa alaaqa saddexda mxuu ah ayaa mxuu ahaa la yidhahdaa abatta alaaqaha furitaankeeda waxaa gooyey qof dadkii mxuu caqliga lahaa dadkii akyaasta ahaa gabadha iyada furitaankeeda waxaa weliba furitaan aan noqosho lahayn baynuuna ubra ayay mxuu aha ay fureen adna waxaan ku arkaa inaad aad u jeceshahay oo daba socota oo lagu kari leeyahay saas ayuu leey aleyh ramat ullah cali bn abi aalib ayaa wuxuu dhihi jiray intuu garkiisaa u qabto weliba aad u ooye ayaa wuxuu dhihi jiray yaa dunya uri hayrii abiyi tacaradtii am ilaya tashawaftii adduunyoy qof aniga aan ahan kedi ma aniga ayaad ii soo banbaxday mise anaa iskay tusaysaa saas ayuu dhihi jira caleyhi raxmat ullah iga fogow dankaamalihi kala fogaashaa noo dhexaysa saddex ayaan kugu furay ayuu dhihi jiray caleyhi raxmat ullah maxaa yeelay cumrigaada aad buu gaaban yahay meesha aad fadhidan waa meel aad u wasakhaysan oo aad u xaqiran khatartaadana waa halis مركز إليه جراءه من قلة الزاد وبعد السفر حان آد وحان سنة وان كتيرا يعني سنة هاي زاد كيقو آدو ير إيه سفرت عن قصة عدا وآدو لير إيه جدك وآد محوها وعفسي بضن وحويان قد رفيق أسنجرين الإمام الشافعي وحالون نسبيا أبيات سدح وآدو قيمة بضن وليه إن لله عبادا فطانا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الله وحوله سبحانه وتعالى الضوما وهذا عقل بضن أدونك يفرين محيا لي وحي كبقين فتنة دي iyo musiibadii ku sugnayd adduunka adduunkii ay aad u dhowrayn fiiriyeen markay ogaadeen inaynan muxuu ahayn qof nool meel uu dego oo laga guuri doona waxay ka dhigteen muxuu ahaa meel mool bay ka dhigteen amaba biyo ayay ka dhigteen la dul camalka wanaagsanayna doon lagu dul ayay ka dhigteen weeyaan caleyh raxmatullah warkaas ayaa loo nisbeeyaa nusakhta qaar waxaa ku taalla araaka tuxibu cirsan daata hadrin daata hadrin araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroos oo daata hadrin ballanburin muxuu ahaa u saaxiiba adduunka sidiisaba waa صifaة laaزimaة lahu wahuwa اlqadru adduunkuu mxuu ahay ballan fuliyey lama arko qof walba wuu jeclaana adduunkan wuu ka shaqaysanaya wuu ordayaa waxbuu dulminayaa waxbuu mxuu aha ixsaan u samaynayaa adduunkan inuu mxuuaha ku raxaysto damcaya laakiin abadan lagama yaabo adduunkan in qofka uu mxuu ahaa u ballan wanaajiya lagama yaabo weeyaan araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan aroos oo daata khidrin qolqol u saaxiib ah ama gandoob u saaxiiba ah, oo abata ay gooyeen alaaqaha furitaankeeda alla ah, dadka cuqalada ahaa batan gooyn ay gooyeen weeyaan tanaamu waad oo tuuradaa addahra zamankii oo dhan wayxaka halaagaada wayxada iyo wayl waa laba isu diddi ah laakiin meeshaan ujeedka uula jeedo waxaa weeyaan waa waa halaag ilan muxuu ahaa duca ma taalla meeshaan ninkan culays ayaa la saaray weeyaan wax badan wax xun buu sameeyey tanaamu waxaad saxataa addahra zabankii oo dhan wayxaka halaagaaday fii qaiiin uura qofka markuu hurda dadka qaar way uuriyaan sooma sawd baa ka soo baxa qaarna waxa wey ma uuriyaan marka adduunkii sida aad maxaa u jeclaysiisatay sida aad maxaa isu waad hurdaysaa waliba hurd waliba khurada tanaamu waad huradaa addahra zabankii oo dhan wayxaka halaagaaday fii qaiiin khura adigoo mxuu ah qurinaya weeyaan biha adduunka dhexdiisaad ku qurisa xataa idaa midta markaad geeriyootana intabahta waad baraarugtaa weyaan afla hilmaam ayaad adduunkan maxaa ku dhex joogtaa ilaa geeri ay kaaga timaado markaas ayaad indhaha kala qaadaa weyaan haddii geeri timaado waxaa weeyaan laa yanfacu nadam wakhti ay muxuu ahaa shalayto iyo baraarug iyo noqosho ay waxba taraynin ayaad waxaa weye baraarugta ayuu leeyahy caleyh raxmat ullah nacam adduunkan haddii lixdan sano lagu siiyo ama siddeetan sano lagu siiyo ama boqol sano lagu siiyo hurdada intay kaa qaadataa weyaan ka qaad waxaa lagu siiyey siddeetan sano siddeetan sano waxaad huraday siddeed saacad ka huraday sida atibada iyo dhakhaatiirta ay ku taliyaan iyo dadkan muxuu ahaa caafimaadka haddii siddeetan sano aad ka saaxato siddeed saac waxaa weeyaan ugu yaraan wax soddon sano ku dhow soddon sano wax dhiman labaatan iyo toddoba sano wax ku dhow ama gaara ayaa taqriiban hurday weyaan ood hurdo ku dhamaysatay cumrigaado dhan waxaad ku dhamaysa hurda hurdana maxay keenaysaa hurdo abadan faa'ido ma keento haddii ay hurdo wax tarayso soomaalida waxay dhahaan haddii ay hurdo wax tarayso cajuusay wax u tari lahayd islaamaha weyn marka muxuu aha ritaayar garoobaan oy lixdan sano toddobaatan sano sideed sano gaaraan oy guriga ka bixi waayaan waa jiifaan waqtigooda dhan jiifay ku dhamaystaan haddii ay wax soo biiranayso hurdada marka iyaday wax u tari lahayd ma wax hurdo usoo biiraysaa laga yaabaa way sii baabi'inaysaa marka hurdadaas waxma tarta weyaan qofka muminka ah khaasatan qofka aalib cilmiga ah waxaa kaga filan afar saac waxaa kaga filan shan saac waxaa kaga filan muxua muddo kooban weyaan inta ayada qofka ilahi u barakay subxana wa ayaa ku filan weyaan il haddii aad tiraa sideed saacan jiifaya ood waktigaada hurdo ku dhamaysato inta kalena suuq iyo socod iyo orod iyo sheeko iyo muxuuah meelo fadhi aad ku dhamaysato cumrigaadaad intaad cibaadaysatay intaad waxbaratay waxay noqonaysaa in kooban lagama yaabo qofka <clears throat> hurdada badan inuu meel gaaro weyaan tanaamu waad hurada addahra zamankii wayxaka halaagaage fii qaiiin hura biha adduunka aad muxuu ahay ku dhex qurisa ood ku hurada weeyaan xataa idaa midta markaad geeriyootan intabahta waad baraarugtaa weeyaan yowma laa yanfacu nadam walintibah fa kan badana daa anta adiga makhduucun mid la kadiyey oo la khiyaamay intaa tahay badana waxataa goormaabaad mata waa la un macnihi bay la too tahay متى قرما ولا ترعوي آذن وان قادنين عنها أدون كان وحتى قرما وان قادنين ويان أدون كان ذاتك أي خيانتي بضنا مسلم بأي خيانتي قلب بأي خيانتي عقل بأي خيانتي قف عقل ير بأي خيانتي صغيري كبير أدون كان مركا انت أي خيانتي أد بأي بضنتي مركا أدي انت لو خيامة أدون كان وخيامة بضنا أدن كوانا قادنين فكم بضنا daa anta adiga makhduucun mid la khiyaamay oo la kediyey intaa tahay badana wa xataa goormaabaas mataa goormaad laa tarcawi aadan waana qaadanaynin oodan soo laabanaynin canha adduunka wa xataa goormaa falaa taguranakum alxayaatu اdunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur shantaas beyt waa qeyb ah ka sheekaynaysa adduunkan iyo xaqiiqadiisa weeyaan kadibna labada baydoo ku xigta marka alaba cilmigii <clears throat> iyo lisku boorin laisku booriya ayuu marka imaamka ka warramaa weyaan abaa bakrin dacawtuka low ajabta ilaa maa fiihi xaduka low caqalta abaa bakrin abaa bakarow dacawtuka waxaan kugu yeeray low ajabta haddii aad i ajiibto ood warkayga dhagaysato ilaa maa ilaa maa shay baan kugu yeedhay fiihi shayga isaga dhexdiisa uu ku sugnaaday xaduka dheeftaada iyo nasiibkaada iyo liibaantaada in caqalta haddii aad caqli yeelato ilaa cilmin cilmi baan kugu yeelay oo takuunu aad ahata bihi cilmigaas imaaman imaam aad ku noqotaan kugu yeeray imaamkaasoo mutaacan weliba hadalkiisa la maqlay oo la ateecay in nahiita haddii aad reebto iyo waa in amarta haddii aad wax farta weeyaan abaa hadda ayaan soo gaarnay marka qofka loo yeeraa oo muxuu ahaa laleeyahay abaabakar macnaha saddexdaa macaani oon sheegnay mid ka mid a weeyaan inuu yahay wiilkiisii iyo saaxiibkiis oo ka yar inuu yahay oo dalaba cilmiga ka yara saaqiday iyo inuu yahay nin la caytamay oo dhallinyaro ah kadibna uu wanaaggan iyo durartan iyo malabkaanu muxuu ugu abaalguday isaga iyo dad ka dambeeyaba ay ka faa'idaysteen weeyaan abaabakrin marka ninkaas la caytamay inuu magaciis ugu sheego kumuusan dhaqaaqin fakhaaamahu annaadimu caleyh raxmat ullah bikunyatihi talatufan macahu kunyadiisii ayuu ugu yeehay kunyadana qofka marka kunyada loogu yeeraa waa ixtiraam waa qadarin waa qaymayn la qaymaynaa weeyaan lidalika shaacirka ayaa wuxuu yidhi fii adab alxiwaar ukniihi xiina unaadiihi liukrimahu walaa ulaqibuhu wasaw'atu laqaba waan kunyaan ugu yeeri markaan muxuu aha u yeeraa sababta maxay tahay liyukrimahu inaan karaameeyo inaan karaameeya darteed ayaan waxaan ugu yeeraa kunya laqabna uguma yeero laqabka akoofaarta ama naanayska weeyaan uguma laqab uguma yeero maxaa yeelay xumaanoo dhan waxaa xambaarsan laqabka in laiskugu yeero weeyaan marka ninkii la caytamay oo wax ka sheegay ayaa wuxuu ugu bedelay inuu muxuu aha shay fiican ugu jawaabo abaabakrin abaabakrow ducowtuka waxaan kugu yeeray waan kuu yeehay low ajabta haddii aad i dhegaysato ilaa maa fiihi xaduka wixii dheeftaada ku sugan iyo nasiibkaada iyo liibaantaada in caqalta haddii aad caqli yeelato ilaa cilmin baan kugu yeehay oo takuuna adaata bihi isaga imaaman imaam aad ku noqoto muaacan weliba hadalkiisa la dhegaysto innahayta in nahayta haddii aad reebto ood wax diiddo oo tira waxaa laga joogo lagaga joogo oo laguga aeeca wain amarta haddii waxaan halaf sameeyaa tihahdana lagugu aeeca ayaan kugu yeehay weeyaan cilmigaas marka waa cilmiga shareecada cilmiga shariicada weeyaan oo qofku u xambaarsan yahay weliba cilmiga qalbiga lagu xambaarsan yahay cilmiga qirtaasta lagu xambaarsan yahay isaga ka isaga macno weyn ma laha kadalika aydan cilmiga aan lagu camal falin macno weyn ma laha lidalika imaamnimada waxyaabaha lagu gaaro waxaa ka mid a cilmiga alfiqhu fi اddiin wاlصabru wajacalnaahum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wa kanuu biaayatina yuuqinuun man yuriid illahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin marka cilmiga asagaan kugu yar ayuu leeyahay cilmiga ayuu marka ammaan u galay alimaam albiri caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi wayajluu wuxuu faydayaa cilmigaas maa ayuu faydayaa bicaynika bicaynika indhahaada ku sugnaaday oo min ishaaha daboolkeeda ahaaday ishaada wixi daboolay oo jaahilnimada ayuu kaa faydaa wayahdiika wuxuu ku tusaa asabiila jidka ayuu kugu hanuuniyaa idaa dalalta haddii aad ka weecato oad ka leexato oad ka lunta ayuu kugu toosiya ayuu leeyahy caleyh raxmat ullah cilmiga marka waa cilmi ku tusa jidka wanaagsan daboolka isha kaa saarnaana kaa fayda weeyaan qofka haddii uusan nairobi weligiis arkin tusaale ahaan nairobi jaahiluu ka yahay laakiin hadduu nairobi dhex imaado ood muddo dhex socdo nairobi waa garanaya horaanna waxay ku ahayd sheeg sheeg iyo maqal meel nairobi leh ayaa jirta lidaalika qofka caamada oo jaahilka ah waa qof indha xiran oon aqoon lahayn weyaan alcawaamu hawaam ay dhihi jireen culamada qaar culammadii caamadaas كذا ذينهن علمادنا عامدا معنى بدر أمي وفعلا يستحقون ذلك حيا لي أيق أود ولا إنا برتان هذه صبش الله يسري ويبرون وين إن وحلاق الشيء يستحقون ولماذا أيق ولا رفادي وليب الصومالي ذا أي أقوى بدن علمادا وحمحوها وحكا الشيء علمادا مركب وحلاق الشيء وعلمادا دينتا أنكو من طبعا وقابك دران وحيابها لغوت المامنا دينتي كعمل فالكيدي كقال لي أحد إن شاء الله عز وجل ذلك الإمام الحسن بصري وحولي بصري وحولي عليه رحمة الله لولا العلم لصار الناس بها مثل البهائم علم قدوسا هين دتك حين قلنا هين حولها وكله بهائمت وحكى لك قمد بهائمت ساس يليه وحلوك لدوين وعلم قاس ويجلو حفيدها علم ما بعينك إش هذا وحكو سقنادي ومن غشاها ضبول كسارنا سارنا يكفيدا ويهديك وحكو وهرني علمك السبيل وضضع عب أو توصن أيكو وهرني إذا ضللت هدي أدبادي ودويان أما أتكلم تويان وتحمل وارحم بارتا منه علمك في ناديك قول هذا تاجا تاج ايات حمبارتا او ملح حصارتا ويا ويكسوك وحوك هنونية الجمال قروح ايوك هنونية اذا اذا اذا اغتربت حيث قرن اذا عليت الله بضب وحويا وحجر ويا وتحمل وارحم بارتا منه علمك حقيس في ناديك قول هذا او قول هذا ماذا تاجا taaj ayaad mxuu madax surataa oo madax ayaad madax taaj uu ku suraa wayaksuuka wuxuu ku hogiyaa aljamaala qurux ayuu ku hogiyaa ida qtarabta haddii qurba iyo meel duur ah iyo meel aan laga aqoonin aad tagto qurux ayuu ku hogiyaa weyaan oo dadka ayuu ku baraa amaba idatarayta idaa idaa carayta haddii aad qawnaato qurux ayaad ku hogiyaa weeyaan cilmiga marka wuxuu karaamaya qofka kor buu u qaadaa ixtiraam buu u jiidaa cilmiga asaga waa cilmiga qofka uu ku camal falo waa cilmiga uu si dhab u barto waa cilmiga ilaahay loogu baqo subxaana wa tacaala waa cilmiga rabbiga uu ku tilmaamay subxana wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum والذين أوتوا العلم درجات لكن دتك علمك أنك عمل فلين وعلمك هذا محوها أنا نكون من كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كمثل الحمار يحمل أصفارا لا بصفة كلبي قفك هذا أي لغة المامو غفرنتي آت كل دم أنا وحراقي قفك لي أي باتاي قفك لقلت لما بلا ذا إدقنما قف لقلت لما نقنيا قف كأسجع نوعس وقفك علمي حمارسن أو نك عمل فلين قفك علمي حمارسن يرفع الله الذين آمنوا والذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء أمان أدوين بمحو إله كتلهم سبحانه وتعالى مركا cilmiga kaswiga iyo huginta uu hugina muxuu ahaa wanaagga tusaalayaasha la soo qaada aad bay u badan yihiin aad iyo aad bay u badan yihiin waxaa ka mid ah ninka la yidhaha caطaa ibn abi rabax wuxuu ahaa nin madow wa sayid الtaabiciin nin madow buu ahaa weliba qurux daran jiis ah ilaa gadaal dambana wuu ka indhabeelay lix ceeb ayuu lahaa ololus ninka isaga ah isagoo noocaasa ah, nin caalimu ahaa markii mawsimka xajka la imaado waxaa la dhihi jiray yaab yuusan fitwoonin oo fatwo iyaan xajka la weydiinin yuusanan ka jawaabin qof ahna cataa bin abi rabax caleyh raxmat ullah waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa ibraahim alxarbi uu soo naqlina sulaymaan ibni cabdilmelik amiir almu'miniin iyo laba wiil u dhalay أي حجك يمادين كدبنا عطا بن أبي رباح أو حويان صلاة كجرة أي وي يمادين هنا سؤال ويديا وأمير المؤمنين العراق والشام والحجاز والمناطق التي تعرفوها عرم كبير وحكومة حج ويمد إنه عطا سؤال ويدي أي ويمد مرك عليه رحمة الله عطا مرك صلاة كجرة صلاة وكبحي كدبنا سؤالنا ويدي أنا دمعين مركز قرطوس وصلحي qortusoo leexiyey xitaa inuu weji weji u qaabilo wuu diiday qortusaa usoo leexiyey markaasaa waxaa weeyaan su-aalay weydiiyeen aad su-aalo badan bay weydiiyeen markaas ugu jawaabaa ay weydiiyaan saas u fiirinayaan ah. qorqor u fiirinaya ah. xitaa inuu amiirulmuminiin iyo wiilashiisi iyo boqortooyo iyo baabkaas dhanka ma lahan cilmiga meeshuu ninkaa gaarsiy waa nin lix ceebood markii su-aashii la dhameeyey ay ka tageen markaasaa wuxuu yidhi labada wiiluu la hadlay sulaymaan cabdilmalik caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi war labadii aan dhalayow wiilashaydiiyow ha ka zuulina oo ha ka mxuu aha mashquulina alabka cilmiga oo weligiin cilmiga dalba maxaa yeelay waad arkayseenu yidhi weligayna ma hilmaamaayo intaan noolahay dulligii aadna dullaystay addoonkaas madow sidaan isu noo dullaystay anuu amiirmuminiin ah adinka oo abnaa amiir ah inaan u tagno oo duliba xataa abaa an yuctinaa wajhu inuu wejweji noo qaabilo u diido qorqoor uu noo fiiriyey dulligii aan meesha la fadhin waad arkayseen lidalika cilmiga ayuu ninkaa intaa ku gaaray cilmiga dalba ayuu yahay caleyh raxmatullah marka cilmiga qofka meel dheer buu gaarsiiyaa meel dheer buu gaarsiiyaa arrinta iyada wuxuu kusoo noqliba muxuu ahaa fi taarikh dimashq wataxmilu waad xambaaraysaa minhu cilmiga xaggiisa fii naadika golahaada meesha laiskugu yimaado naadiga waa meesha laiskugu yimaado oo golaha ah ama maqaaxad ha noqoto amaba ha noqoto hool ama ha noqoto masjid meel iskugu yimaado lagu haasaawo lagu sheekeeyo ayaa naadi la yidhaha weeyaan taajkana waa boqorka bahalkan geesgeesaha laho muxuu ama dahaba laga sameya ama noo kale laga sameeya dahabiga nooc u samaysan oo madaxa loo geliyo boqorrada weeyaan wa taxmilu waa xambaaraysaa minhu cilmiga xaggiisa fii naadiika golahaada taajan taaj baad xambaaraysaa wayaksuuku wuxuu ku hogayaa aljamaala idaa carayta haddii aad qawnaatana qurax ayaad ku hogayaa weeyaan yanaaluka waxaa ku gaara nafcuhu cilmiga nafcigiisa wuu ku gaaraa oo nafcigiisa ayaad heshaa xayan maa dumta xayan intaad nooshahay wayabqaa wuu baaqi noqdaa dikruhu sheegisheegitaankiisana laka adiga in dahabta haddii aad tagta weeyaan cilmiga intaad nooshahay adduun iyo akhiraad ku helaysaa taqdiim iyo horumarin baad ku helaysaa xumaan baad kaga leexanaysaa badbaadaad ku helaysaa waxaa weeyaan sumcaad ku yeelanaysaa wamaa ilaa dalika adduunka intaad nooshahay qiimo ayaad ku yeelanaysaa cilmiga weeyaan hadda waad aragteen qofka ahlucilmiga ah qofka ahlucilmiga ah oo cilmiga alla xambaarsan oo ahludiinka ah iyo qofka jaahilka haddii ay goob wada yimaadaan iyo naadil iskugu yimaada xitaa hadduu ka dawan yahay qofkii cilmiga lahaa xaggiisun baa la dhawri jidka u banneeyo xaggiis ha weydiiya muxuu yidhi muxuu kaga jawaabay halkaas halkaasun bay arrinta ahanaysaa weyaan qofkii da'da weynaayo aqoonta aan lahaynna dan lagama laha cid fiirinaysa lama arka marka nafcigiisa intaad nooshahay ayuu ku gaaraa weeyaan markaad geeriyootana ood dhimatana wayabqaa dikruhu laka in dahabta markaad tagtana wanaaggii iyo khayrkii aad ka tagto cilmiga ahaa ayaa la sheegi qaala imam bukhaari caleyh raxmat ullah qaala imaamu nawowi caleyh raxmat ullah qaala imaamu shaafici caleyh raxmat ullah saasaa loo sheegi weliba waxaa dhacaysa mas'ale laisku haysto marka la soo qaado inaad masaladaa ka jawaabto saad tiraa saas ayaan qabaa ama saasa ii muuqataa kadib in lagu yidhah nin dhowr kun iyo dhowr boqolo sana ka hor nin geeriyooday la yidhahda war waxaad sheegi maxay tahay imaam maalik ayaa masaladaasa kaga jawaabay waa naga aamus nin geeriyooday kun dhowr boqol sano ka hore in muxuu ahaa lagu afduubaa laga yaaba oo dikrigaagiyaa baaqi noqona adoo jooga waad noo sheegi doonaa insha alla caza wajal in muxuu ahaa qofki isagoo nool inuu noqdo mayd iyo isagoo geeriyooday oo dhintay inuu muxuu ahaa nolol kusoo laabto weyaan marka axmed shawqi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyay daqaatu qalbi almar'i qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqun wahawaanin فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني qofka qalbigiisa dhawaaqa ka yeero iyo waxaa weeyaan nabarkaas dhaca waxay u leedahay war xayaatada iyo nolosha waa daqiiqada iyo ilbiriqsiyaal ee naftaada sheegsheegitaankeeda iyo macnaheeda kor u qaad ayuu leeyahay geeridaada kadib oo cilmibar uu kala joodaa maxaa yeelay sheegsheegitaanka qofka la sheegsheego oo markuu geeriyoodo kadib la sheego waa cumri labaad weeyaan adii mar horaad geeriyootay laakiin sheeg sheegitaanka isagao lagu sheega waa cumri labaad adoo geeriyooday oo mar hore tagay ayaa leey imaam fulaan saasuu yidhi yanaaluku waxaa ku gaara nafcuhu nafcigiisa maadumta xaya intaad nooshahay wayabqa waxaa kuu baaqi noqda dikruhu sheegitaankiisa laka adiga in dahabta haddii aad dhimato weeyaan oo tagto huwa cilmiga alcadbu waa seef almuhanadu la afeeyey aad loo afeeyey amaba loo tiriyey hindi oo seefaha hindi laga keeno ayaa aad iyo aad u af badnaan jiray birtooda bir culus oo bir wanaagsan ahaan jirta birlabay ahaan jirta weeyaan marka amaba la afeeyey dhah ama hindi loo nisbeeyey dhah huwa cilmiga alcadbu waa seef almuhanadu ee la afeeyey oo la afbadneeyey ama hindi loo tiiriyey laysa ma ahaanin cilmiga iyo seefta ayada ma ahaanin yanbuu mid ka sirateeyo oo marka lagu dhufto dhinac ugu bariiqdo ama ugu leexda ma ahaanin weeyaan yanbuu mid ka sirateeyo ama ka leexda ma ahaanin ama ka qallocda tusiibu waxaad ku asiibtaa bihi cilmigaas isaga ah maqaatila man aradta qofkii aad doonta meelaha u geeriyooda halbowlayaasha ayaad kaga dhufataa weeyaan oo qofka cilmiga xambaarsan cilmigiisa waa khatar waa seef aad u af badan qofkii aad la damacdo inaad ku dhufata halbowlaha iyo meeshuu ka geeriyooda ayaad ku dhufataa mana ka leexleexanayo meeshii aad ku dhufatay ayuu ku dhuftaa kow ayuuna kaga siiyaa weyaan qof ayaa cilmiga alla ku ciyaaro masalo iyo cilmi baailah iyo cilmi aan saxnayn oon muxuaha tasiil lahayn ayuu ummadda ku lugooyaa masaa'il khalad u sheegaa qofka asaga marka intuun cilmiga loo soo uruursada waa seef muxuu aha af badane ayaa kadibna uun muxuu ahaa qoorta qow lagaga siiya kow dhib damba kan muxuu sheegi muxuu yahay kii waxaa ku dhacay soomahin see lagu ogaaday cilmiga ad xambaarsaneed oo saxda ahaa oo muasalka ahaa aada dul istaagtay kadibna kawaad kaga siisay qofka ahlu ahaa marka cilmiga waa noocaas laakiin haddii aadan cilmi lahayn baailaa kugu soconi ummaddiio baail lagu wada ayaad indhaha ka daawanaysaa waa lagu rigaysani sida dhabta noocaas weeyaan nacam huwa cilmiga alcadbu waa seef almuhanadu la af laysa ma ahaniyan buu mid ka saratayso ama ka bariiqato ama ka leexato ma ahanin tusiibu waxaad ku asiibtaa bihi cilmiga isagaa maqaatil maqaatilka meesha loo dhinta la yihahda qofka meesha u dhintay ayaa maqtal la yihahdaa أصابه بمقتل ميل لورد أنت وقول دفتي ويا ميل هاس إيو وحوي ميل وحجر تقف كديل وقول دفتي خلاص مركا تصيب به وعدك أصيبتا مقاتل من أردت قفك أدونته إن تقول دفتا ميل هو وقد أنت يتمحوه كو أصيبتا ويا مركا رجع مقاتشة هنا يقول دفتان إله إلهه سري سبحانه وتعالى وبدني نبي إبراهيم باكمد عليه السلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وأتقرأ نيسان ننكي ظالمك أها oo mutaqadriska ahaa oo nabi ibraahim calayhi salaatu salaam la murmay yidhi waxaa weeyaan ilaahaynama sheegtay markaasaa nabi ibraahim calayhi salaatu salaam muxuu yidhi ina allaha ya'ti bishamsi min almashriqi nacam faati biha min almaghrib maghrib fabuhita aladii kafar asaaba bimaqtal ilaahay subxana wa taala qoraxda wuxuu ka keenaa dhankan bidax muxuu ahaa qorax ka soo bax ha isku dhibin marka tan ilaahay baa shuqul kula adiga waxaan kaa rabaa inaad dhankan ka soo bixiso muxuu sheegi fabuhita aladii kafar asaabu maqta cilmigaas iyo aqoontaas yaa siiyey rabbigan subxaana wa tacaala kadalika nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam maalintii uxud markii nimankii reer qureysheed ay dhibaatada culus gaarsiiyeen muminiintii sababtan ay ahayna iyaga sabab ay la imaadeen huwa min cindi anfusikum sabab mukhaalafo ay la imaadeen oo nabigeena alay sl amarkiisa khilaafeen ay ahayd abu sufyaan wuu guulaystay sida asagoo muuqatay markaasuu dhagxaantii iyo qoryihii waxay caabudi jireen intu kor u qaaday ayaa wuxuu yidhi uclu hubul uclu hubul uclu hubul nabigan muxuu yidhi alaa tujiibuunahu war maad u jiibtaan maad u ajiibtaan jawaabta u dambaysay markii muxuu ahaa waxay noqotay allahu mawlaana walaa mawlaa lakum ilaahay ba annaga naasir noo ah adinka mawlo ma lihdin wax uu ku jawaabo jahlu waay iska dhaqaajiye ninka la yidhahdo abu sufyaan caleyh raxmat ullahi uu iska dhaqaajiyey iska dhaqaaji weyaan marka kadalika ijaabaadka aadka mufximku ah waxaa ka mid ah oo la yaab ka lah ninka la yidhaahdo abubakr albaqilani oo geeriyooday afar boqol iyo saddexdii ayaa imberadoorka qustintiniya xukumi jiray istanbul xukumi jiray oo marka iyada muxuu ahaa u ahayd saldhigga nasaarada u ahayd ayaa wuxuu yidhi amiir lmuminiin kusala wuxuu yidhi qof la soo hadlay wuxuu yidhi nin caalim ah oo ragga annaga ee ahlu kitaabka ah la munaadarooda noo soo dira noo keena abubakr albaaqilaaniyaa loo soo bixiyey weliba waxaa lagu tilmaamay lisaan lislaam inuu yahay islaamka carabkiisa inuu yahay ayaa lagu tilmaamay waa loo diray marka boqortooyadii saldhigeedii ayuu ugu tagay raggii madaxda ahaa saaqifadii iyo bataariqadii iyo raggii diinta mas-uulka ka ahaa ayaa meeshii loo keenay kadibna si u soo socday abubakr baqilani ninkii meesha la soo fadhiisiyey ayuu ku booday markaas si wuxuu u salaamay salaam aad u kulul aad u kulul ayuu u salaamay qofka markaad aad u jeceshahay ama aad ixtiraamaysa si adag baa loo salaamaa lakin qofka haddii aad tiraa marka ku salaamaad labada faroota ugu taagto ka warrama qofka qof socona maaha qof macnaan lahayn wayaan lakin qofka haddii aad muxuu ahaa qiimaynaysa salaamtaada waa inay ka muuqato aad buu u salaamay nin qiimayn ah oo kale markaasaa wuxuu yidhi kayfa alahlu walwalad bal ilmihii iyo caruurtii iyo reerkii iyo xaalkooda bal ka war markaasaa arintii boqorkii iyo macalbataariqadii iyo ninkii muxuu ahaa loo keenay inuu la murma aad bay u dhibsadeen way la yaabeen boqorkii adhawaaq wuxuu yidhi waxaa waraaqdii lii soo qoray waxaa ku qornayd inaad tahay lisaana ummatika ummadaada iyo islaamka dhanba inaad carab u tahay dadkaadan culammada dhanna aday aad ugu horraysa ayaa lasoo sheegay soo maad ogid oo aqoon uma lihid annaga dadkan noocaan ah oo bataariqada iyo raggan madaxda boobka iyo wix la mid ah inaan ka nasahno oon u diidno inay xaas iyo ilmo yeeshaan intaas xataa ma garan weyn cilmigaana halkaa ma ku gaarsiin waay waa meeshuu rabay marka maqtalkii had ugu dhacay meeshuu ugu dhacay marka markaasa baaqilaani caleyh raxmat wuxuu yidhi tastacdimuuna lihada alinsaan ittikhaada saaxiba walwalad walaa tastacdimuunaha lirabbikum insaankan aad qiimaynaysaan ood macnaha u yeelaysaan waxaad aad iyo aad inkala weynaaday ood aad iyo aad muxuu ahay u dhibsateen in caruur iyo naag loo sheegay rabbigii isaga abuuray adinkiidan abuurayna caruur iyo naagaad u sheegaysaan fabuhita aladii kafar halkii ayaa marka arrinta ay ku dhammaatay muran damba lama gelinba muran damba lama gelin weeyaan nacam marka waa amilada noocaas aad iyo aad bay u badan yihiin weyaan marka cilmiga waa noocaas huwa alcadbu lmuhanadu laysa yanbu tusibu bihi maqaatila man aradta wa kanzun cilmiga waa kanzun waa bangi oo laa takhaafu aadan kala cabsanayn calayhi isaga lisan tuug aad kala baqaynin weeyaan waa bangi aadan tuug inuu kaa dhaca aadan kala baqaynin waardiye uma baahno khafiifu lxamli qaaditaankiisa aad buu u fudud yahay yuujadu waxaa la helaa xayu kunta meel alla meesha joogtana kula jiraa way cilmiga isaga saasuu leeyahay alimaam albiri cilmigii waa bangi bangiga asaga marka haddii bangi lacag la geliyo iyo wax wanaagsan la geliyo waa ardii u baahanaya laakiin cilmigan uma baahna arrinta ayada waa bangi laakiin waardiya aan u baahnayn tug uguma baqayso tan kale haddii aad muxuu ahaa lacag xataa haddii ay yara kuusan tahay oo waxoogaha yara ay culus tahay waxaa weeyaan qaaditaan ay u baahan tahay alaab iyo wax lagu intifaaca xitaa cunno haddii ay tahay qaaditaan bay u baahantah culays boorsadan combyutarkan waa culays inaad qaadto inaad sida arta u tallaabsato u laafiyato wuu ku diidayaa cilmiga marka si kastood la egyahay in kastuu yahay waa khafiif meel alla meel joogta kula jira qur-aankaad cibsan tahay qalbigaada ku jira waxaan garanayaa inaan walaalanahay aa mar yurubtu aaday annagoo gruub ayaa sogotinay maraykanoo aaday waan sogotinay markaan sogotinay garoonkaan tagnay weligiina dee dadkiisu kudhex jirayo nin mxuu ahaa kudhex jiro wuxuu ahaa dadka aqribada iyo dalkiis joogu ahaa ninka marka intanaga markaan sagootiniyan soo wada laba anoo gruuba ah, arrinta aad baa u dhibtay xaqiiqatan istacbar aad yani wejigiisa waxaan ka dareen inuu arrinta aad u dhibsaday marka waxaan ku dhib ma lahane iska tag adduunka waa la wada aadaa ishkaal weyn ma jiree telefoonnaa jiro la wada xariiri yani nin dadkiis ka dhex baxay oo dee meel cidla ku dhacay iska yara dhigay markaasaa ilin baa ka timid ninkii markuu ilmeeyey ayaa wuxuu yidhi alxamdulillah waa nin qur-aanka qaali qur-aan weliba ragga qur-aanka ugu horreeyey muxuu ahaa xambaaro oo kenya mar kale kenya ahaan dadka taraawiix dad dujiya oo qur-anka o dhan ku dujiya rag ugu horreeyu ahaa siddeetan iyo toddobada iyo iyo lixda iyo raggii muxuu aha ilaa sideetan iyo sideed iyo raggaasu ahaa marka wuxuu yidhi ilahi waxaan ku mahadaya u yidhi dhammaantiin waad iga wada harteen dhammaantiin waad iga wada harteen laakiin ilahi waxaan ku mahadaya u yidhi qur-aankii aan xambaarsanaa inaan uusan iga harayn ila socdo ila aan quraanku xilsan yahay bifadl allah azza wajal xalaga jalabaad sabax kudu marka waxaan kala jeedaa quraanka marka qaaditaan uma baahno mid kale alaab hadii aad wadato diyaarad raacayso waxa ulaha laga miisaamo culamadeen aad taqaanaan weyn hadda cilmiga xamaarsiin muxuu leegi mataqaanaa wax badan sooma markay diyaarada raacaan iyo qofka jaahilka ah isku si un baa loo miisaama labaatanka kiilo borsa yarata laga miisaama marka khafiifu lxamli waa marka wax aad u fudud yuujad xaydu kunta لذلك الإمام ابن حزم عليه رحمة الله وحو ليهي مركو كهلا علم جيسا فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري وحو هاي هدي كتابه قد قبتان أو الدبقة بتيسان كتابه صويحي كقرنا ما قبي كرتان بل قلبك يقوم حواه كجرة حبت يقوم محواه كسو يهي ويان meel alla meeshii aan aniga muxuu ahaa an aadana wuu ii aadaya meel alle meeshaan degana wuu ila degi haddii aan dhintana qabrigaa lila gelin waa ila dhimanaya saasuu leh aleh raxmatullah marka cilmiga waa noocaas wa kanzun waa bangi oo laa takhaafu aadan kaga baqaynin calayhi isaga lisan tuug aadan kaga baqaynin khafiifu lxamli waxaa aad u fudud muxuu xambaarkiisa yuujadu waxaa la helaa xaytu kunta meel alle meeshaad joogto weeyaan yaziidu wuxuu ku biraa bikarat alinfaaqi bixin la bixiyo yaziidu wuxuu ku biiraa ood ku kordha bikarat alinfaaqi bixinta la bixiyo la badiyo badin la badiyo bixintiisa oo minhu isaga laga bixiyo ayaad waxaa weyaan ku kordhaa weyaan wayanqusu wuxuu ku nuqsaamaa ood ku yaraadaa in shadadta haddii aad ku adkayso bihi cilmiga ka fan gacanta haddii aad ku adkaysato oo sida xoolahaad ugu dheganta aad ugu dhegto oodon bixinin isna wuu nuqsaamaa wuu baaba'aa weyaan cilmiga asbaabta uu ku kordho waxaa ka mid ah ood ku bato in cilmiga la bixiyo waxyaabaha baabi'iya waxaa ka mid ah inaad muxuu ahay reebato weeyaan asbaabta marka cilmiga aad ku biiro waxaa ka mid ah ikhlaaska iyo xuduurulqalbi in lagu barto wamaa umiruu ila liyacbudu allah mukhlisiin lahu ddiin iyo cabsida alla subxaanahu wa tacaala iyo macaasida oo laga fogaada way wattaquu llah wayucallimukum allah kadalika himada qofka inay kor ahaato alcilmu waalcamalu taw'amaan ummuhumaa alhima alcaliya cilmigii camalka waa laba mataana hooyada dhashayna waxaa weeyaan waa himada sara qofka inuu yidhahdo un aniga meelahan umaan jogjoogi iyo inuu yidhahdo caalim addunya adduunka dhan ayaan muxuu aha u cilmi badina inuu yidhaahdo aad bay u kala sarreeyaan farqun bayna asara waalthuraya muxuu ahaa xidigahaas iyo dhulka aad bay u kala sarreeyaan weeyaan himadaa sara ayaa loo baahan yahay kadalika cilmiga in laga qaato dadka ahlu cilmiga oo cilmiga ku takhasusay in laga qaato oon saxafi iyo muxuu ahaa شرطي ألا لنقنين شرطي هو ومحوها عجله عجله ويان هي صحفي وكان محوها بوقت وحكبرته وأن علماء أن هوس فريسانين كذلك أيضا إن علمك تدرج وهل مرأة كرك قسوة دقين أو علمك هوس لقسوة بالله إلا جيتك كنت لقفولة جرانجرت هوس لقفولة هدأت ترى كرن كقبودا وحويان سورة قلب نقنيسه waxyaabaha lagu barta ayaa kamid weeyaan ilmiga sahlo kadalika ilmiga lagu amal fala al ilmi yahtif bil amal fa in ajabahu illa ninka ragga salafka qayb ka mid ah waxay dhihi jireen cilmiga waxaan u kaalmaysanay xifdiga xadiidka inaan ku caamlo fallan weeyaan waxyaabaha cilmiga qofka xirmaanka uga sameeya waxaa ka mid ah kibirka haddii aad tirahdo culamo hoos fariisanayaba oo aniga meelahaas baan muxuu aha warwareegi kadalika qofka in muran lagama yaabo inuu qofka wax barto katarta jadal kadalika inuu qofka cilmiga ku camal falin kadalika cilmiga qofka inuusan dhegaysanin si xun uu u fahmo kadalika inuu muxuu ahaa qalbigiisa meelo kale uu jiro marka cilmiga la dhiga amaba cilmiga dadka la bara kadalika waxyaabaha cilmiga qofka seejiya waxaa ka mid ah in qofka cilmiga uusan xifdinin uusan ku celcelinin kadalika waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah qofka inuu cilmiga qariyo qofaad saaxiiba tihiin inaad ka hormar aad ka baqaysaa inaad qariso lidalika waxaan la yaabay sheekh maxamed mukhtaar ashanqiiti caleyh raxmatullah xafidahullah kana taqaanaanoo muftiga ah oo madiine fadhiyo ayaa muraaqabada ardayda marka jaamacadda ay dhiganaan muraaqabada lama geliyo حنلقي للمتى أنا صوفت كذلك وحصاصة أصنع الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان مراقبة أرضي دي مركي امتحان لقاء قاعدة جامعة إلكتان فصلى لما قل إنجل متقن أنا صوفت أرضي قاعد دي أدوية رضي الشيخ سؤاله ويدي وكجوابه وشيقي يجي أدوية الشيخ تعريف الإسلام أماش نقول ما هو تعريف الإسلام أقول رسوبة صبا أرضي إنه شيخ على قربة شيخ أدى له يرى الشيخ ما هو تعريف الإسلام وشيقي تصبوا شيقي muxuu ka baqaya ma taqaanaa kitmaan cilmi cilmiga inuu qariyayu diidayaa ma garat marka cilmi haddiiba la weydiiyanaan ka jawaabo saasuu dhihi jira caleyh raxmat ullah marka waxaan kala jeedaa waxyaabaha cilmiga baabi'iy waxaa ka mid ah in qofka uu cilmiga qariyo kadalika qodobka u dambeya oo khatarta ah musaaxibat alkasaala waalkhaamiliin wa asxaabi alhimam alwadiica qofka dadka wahsiga badan oo markay muxuu ahaa hal sac markuu meel fadhiyaba <sighs> waa daalaaba khalaas شهم ما دونتا ما انت ادا ددك ايغ ان صاحب لا نقض علمي وحيابا قف كسيجيو وان غارت كغه دعدا كميده هي ددك مهمغودا اوسن ادو سرينين مرك علمي معانيداس ترد بدن ايو ليهي وحويان ان قف كو كدال ما شي لو باهنيهي يزيد حقوق بربك كثرت الانفاق بحين اول بدي منه اسغا لا بخيو وينقص حقوق نقص نقصما ان شددت هديئتك قد كيس به اسغا كفن كعنتك قد كيس وين اذن بحين فلو قد ذقت haddii aad dhiman lahayd eh, cilmigii falow qad duqta haddii aad dhiman lahayd min xalwaahu macaankiisa طacman xagga dhadhanka la aaarta waxaa dooran lahayd atacaluma cilmi inaad barata dooran lahayd waijtahadta waa dadaali lahayd cilmiga hadduu kuu dhadhami lahaa ood cilmiga macaankiisa un mar carabka saari lahayd waxaad dooran lahayd inaad muxuu ahaa aad waxbarata waadna dadaali lahayd ayuu leeyahay weyaan ninka la yidhaahdo ibnulcamiid ayaa wuxuu leeyahay nin wasiir ayuu ahaa nin boqor ayuu wasiir u ahaa wasiirka waktiga asagan wasiirkan cadig maahan waa ra-isul wasaaraha meeshuu joogo wuxuu leeyahay uma malayn jirin adduunkan wax macaan wax ka macaan adduunka madaxnimo iyo wasiirnimo wax ka macaan inay jirto ma malayn jirin ilaa aan ka xaadiro dood cilmiyeed iyo munaadaro udhexaysa sulaymaan ibnu ayuub ibn axmed aabaraani ninkaa taqaaneen iyo abubakr aljicaabi labadaa nin ayaa muxuu ahaa dood qabsatay oo masaa'il cilmi ku doodeen abaraani wuxuu ahaa mid aad ilaahay subxaana wa tacala ugu furay xagga xifdiga aad u xifdi badan jicaabigana wuxuu ahaa nin aad u caqli badan labadaa nin doodda markay dhex martay sidii loo waday loo waday loo waday marka dambe waxaa reeyey oo muxuuaha koobka u raacay ninka abaraani markaasaa macaanka abaraani iyo farxadda u farxay iyo sida muxuu aha u noqday markaan arkay ayaan dhahuu yidhi adduunka wax ka farxad badan oo ka qiimo badan oo ka wanaag badan cilmiga in la barta lama arka wayaan saasaan aaminuu yidhi madaxnimo iyo dhaqaale iyo baabkaas iyo wax la cuni wax la cabiy macno madaan cilmiga salafka qaybka qayb ka mid waxay ahaan jireen mas'ale markuu helo ayuu muxuu ahaa darab samayn jiray intuu istaago badboodi jiray badbood caadi ah badbood inuu muxuu ahaa qolki intuu ka soo bax bannaanka marka maanta idil saasuu badbooday farxad cilmiga macaankiisa wax haba yaraatee qofka muxuuha ah uu dareemi karo iyo mansilada uu joogo ma aha weeyaan falow qad duqta haddii aad dhiman lahayd min xalwaahu macaankiisu tacman dhadhan la aaharta waxaad dooran lahayd altacalluma barashada wajtahadta waadna dadaali lahayd weeyaan waqtigaa dhammaaday ayaa hoosta liiga soo geliyey intaas ayaan kusoo koobayna insha allah caza wajal hada wallahu aclam wsal allah waslm cala cabdihi warasuulih mustafa